alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama eh, waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin ayaynu ku soo waxaynu joognay baabka sagaal iyo toddobaatanaad baabu lwaali alcaadili ayaynu joognay xadiiska lix boqol iyo toddoba iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo afar iyo toddobaataneh wa can ciyaad ibni ximaarin radia allaahu canh qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul wuxuu uhi waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam yaquulu xaal odhanaayo ahlu jannati ahlu jannuhu alaaatun saddex nooc weeye waa saddex qaybood duu sultaanin muqsitun duu sultaanin mid madaxnimo u saaxiiba oo muqsidun cadaalad samaynaya oo muwafaqun la waafajiyey yacni khayrka iyo sida wanaagsan iyo cadaaladda wa rajulun iyo nin raxiimun naxariis badan oo raqiiqu lqalbi qalbigiisu jilicsan yahay raqiiqu lqalbi qalbi jilicsan likulli dii qurba mid kastoo qaraabo u saaxiiba ayuu u naxariisanayaa wa muslimin iyo muslim kasta ayuu u naxariisanayaa muslim waxay ku cadfantahay dii bay ku cadfantahay muqsidunna waxay ku cadfantahay duu bay ku cadfantahay markaa muqsidun weeye wa cafiifun iyo mid dhowrsoon oo su'aasha iyo baryada iyo shaxaadka ka dhowrsoon oo mutacafifun isdhowrsoonaysiinayo isku kallifaya inuu dhowrsoonaado dadka aanu waxba weydiisan oo duu ciyaalin yacni ciyaal u saaxiiba dad uu masruufayo oo carruur iyo markaysa markaa dumar iyo uu masruufayo markaa u saaxiiba macni nin kale ama xaas weyn ah, oo haddana dhowrsoon oo su'aashii iska ilaalinaya oo sababta ku dhowrsoonaan lahaana ku dadaalayo yacni kasab markaa yacni xalaala raadinaya si uu markaa ugu dhowrsoonaado dadka aanu u shaxaadin oo waxu weydiisan kaasina ahlu jannuu ka mid yihi rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa soo wariyey xadiiskani wuxuu sheegayaa saddex qolo inay ahlu janno yihiin caddadkani mafhuum ma lahoo yacnii acmaal kaloo dee jannada lagu galaaba waa jiraano intan kuma koobnaa ahlu jannuhu intan keliya kuma koobnaa culamada qaarkood waxay yidhaahdaan cadadku mafhuumba male oo mafhuum lagama qaadanayo saddexaasi maxay yihiin kow waa mid markaa duu sultaan ay duu tasallut maamul buu u saaxiib yahay oo waxaweeye waxbuu maamulayaa waa nin madax ah oo caadilnahoo caddaalad samaynaya lana waafajiyey khayrka iyo wanaagga la waafajiyey kaasi waxa uu ka mid yahay dadka ahlu jannaa buu ka mid yahay waana sababta uu keenay baabkan baabu alcaadili sababtu u keenay waa inuu janno ku gelaayo yacni mas-uuliyaddaa guud ee u hayo ee uu ku cadaalad samaynaayo inuu janno ku gelaayo ayaa xadiiska laga qaadanaya waa hadduu cadaalad sameeyo ka labaad waxa weeye waa nin markaa naxariis badan oo qalbi jilicsan oo cid kastaoo qaraabo iyo casabo ay yihiin oo inuun markaa waxa weeye qaraabo ay yihiin qaraabadii xidhiidhin uu daraaddeed buu ugu tulayaa wuu naxariisanayaa oo uu gacan furan yahay yaa muslim kastana si caama ayuu ugu naxariisanayaan yacni waa si khaas iyo si caamaba ciddii qaraabada u saaxiibka ahayd silatul arxaamkii ayuu la imanayaayo si gaar u xidhiidhinayaa waa ugu naxariisanaya dii qurbaa loogama jeedo keliya cidday isku nasab yihiin oo tolkiisa ah keliya loogama dan waa cid kasta oo markaa waxa weeye nooc qaraabii ka dhaxayso qaraabadaas walow ha waxaa soo gelaya tolkii waxaa soo gelaya raabtigii waxaa soo gelaya bahayeeyooyinkii kuwii dhowaa iyo kuwii ka durugsanaaba ya bahayeeyooyinkii baa xataa soo gelaya yani waa nooc qaraabaa waa nooc qaraabaa wey qaraabada xidhiidhinteeduna dee way fiicantay walow haba fogaatabe laakiin waxay u qaybsantaa qayb waajiba iyo qayb mustaxa bay u qaybsantaa qaraabada markaa waajibkaa ah in la xidhiidhiya waxay noqonaysaa waa cid kasta oo ciddaas uu la qaraaban yahay oo haddii midkoodna lab ahaan lahaa midkoodna dhadig ahaan lahaa guurkood aanu isu bannaanaadeen kaas siladiisu waa faral waa waajib in la xidhiidhiyo hadduu maxram noqday oo haddii midna lab ahaan lahaa midna dhadig ahaan lahaa inay isguursadaan aynay u bannaanaateen xidhiidhintiisu waa faral waajib weeye hadduu markaa yahay bimaa wara'a daalik intaa wixii ka dambeeya fadlaa ku sugan walow haba fogaatabe ya istawsuu biahli misra khayra fa ina lahum dimmatan wa raxima reer masar khayrkaan idinku dardaarmaya aqbala waayo waxay leeyihiin ballan iyo raxim bay leeyihiin qaraabanimo raximkaasi waa maxay culammadu waxay ku fasireen nebi ismaaciil calayhi salaam ayay dhaleen haajara um ismaaciil ah ayaa reer masar ahayd tiibaa uu nebigu leeyahy ku xidhiidhiyay calayhi salaatu wasalaam cadnaanna wuxuu ka tirsadaa dee labaatan ka koob iyo labaatanaad buu u tagaa hadda maal cadnaan iyo ismaaciilna awowayaal baa u dhexeeya cadadkooda aan la garanayn hadda ka haddana markaa bahayeeye inay u yihiin marka waxawe ismaaciil ismaaciil ay dhaleen oo hooyadii ay ahayd ayuu nebigu amrayaa in lagu xidhiidhiyo marka calaa kulli xaal yacni qaraabada xidhiidhinteeda waa saas weeye muslim kastana waa u naxariisanayaa ee mid kastoo dhowrsoon oo dhowrsoon u saaxiiba su'aashiiyo shaxaadka iyo baryada ka dhowrsoon kasabna la imanaya xalaala si uga dhowrsoonaado yacni markaa xaasna ah bimacnaa sababtii su'aasha keensanaysay iyo baahidii meesha waa taallaa haddana waa iska ilaalinaya waa iska jirayaa dadka ahlujannaha buu ka mid yahay dadka ahlujannaha ah ayuu ka mid yahay baabka sideetanaad baabu wujuubi taacati wulaati alumuuri fii hayri macsiyatin wa taxriimi taacatihim fi lmacsiya baabkan sideetanaad wuxuu ku saabsan yahay ay haada baabu dikri wujuubi taacati wulaati alumuur madaxda in la ateeco kuwa maamulka u saaxiibka ah ee madaxda ah in la ateeco inay waajib tahay sheegista la sheegaayuu u baab yahay fii hayri macsiyatin waxaan dembi ahayn lagu ateeco wa taxriimi taacatihim iyo in lagu ateeca inay xaaraan tahay fi lmacsiyati dembi in lagu ateeca inay xaaraan tahay ayuu baab yahay waxaan tambiihinayaa wullaat ma ahoo laamkuma shidnaa carabadana waxaa ku caanbaxay in la yidhahdo wullaatu lumuur waana halad waa wulaatu lumuur laamku shad male waa waalin wulaa waalin mufradkeedii weeye wulaa sida qaadin qudaa sida qaadin qudaa saasoo kale weeye sida haalin ghulaah waxaa la mid a ghullaatu takfiir in la yidhahdo waa ghulaatu takfiir laamkama sheegna marka qaadin qudaa raamin rumaah wasnigu saas yadaa weeye qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow aiicu allaha allah atiica wa atiicu rasuula rasuulkana sala allahu alayh wasalam ateeca wa ulil amri minkum kuwa amarka u saaxiibka idinka midana ateeca yacni madaxda ateeca minkum waxaa loo jeedaa muslimiinta ka mida saas aawadeed gaalkii yacni wilaayo kuma leh ee muslimka madaxnimona kuma leh waa muncasilun sharcan ya walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila allah wuxuu yidhi ilaahay u yeeli maayo gaalada muuminiinta korkooda wadaca uguma yeelayo ay ku xukumaan oo madax ugu noqdaan iyo wilaada ay ugu noqdaan ya marka wilaaya caama iyo wilaaya khaasa toonna gaalkii ma laha haddii marka weye u gaaloobo amaba u gaal ahaa inantiisii xataa weli u noqon maayo oo isagu ma meherinayo waayo weli uma aha wilaayadii khaaska ahayd iyo wilaayadii caamkaa midna yeelan maayo midna ma yeelanayo marka minkum waxaa loo jeedaa min ahli iliimaan ama min ahli lislaam yacni cidda muslimiinta inuu ka mid yahay baa laga tilmaamaya yani waxa weeye halkaa tambiih bay culamada qaarkood sheegeen ku saabsan wa ulil amri taacada lama soo celin yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula atiicu rasuul waa la soo ceshay markan labaad wa atiicuu ulil amri lama odhan sababta loo odhan waaye waxay tahay waa si loo kala farqiyo taacada rasuulka iyo taacada ulil amriga oo taacada allah iyo taacada rasuulkiisu waa mutlaqa waa mid sii daysan oo wax walba allah iyo rasuulkiisa waa lagu ateecaya wa ulil amri minkum waxaa atiicun loo soo celin waayo sida alcallaamatu ibnuqayim baraarujiyey in laynoo tilmaamayo taacada madaxdu inay muqayado tahay ya mutlaqa maaha haddii la soo celin lahaa waa atiicu ulil amri waxaa loo fahmi lahaa in taacada rasuulka iyo taacada ul amrigu siman tahay si aan taa loogu qaaban ayaan markaa waxa weeye markii labada la kulmiyey aan la soo celin way jirtaa mawdic kale oo markaysagaa taacada rasuulka aan la soo celin laakiin markaa ulil amri lalama kulmin atiicu allaha waalrasuul waa jirtaa laakiin marka waxa weeye ulil amriga lala kulmiyey si loo kala farqiyo labada farqiga u dhaxeeya baa rasuulka taacadiisii waa la soo celiyey ficil gaaraa loo sheegay wa atiicu rasuul laakiin looma soo celinin ulilamrigo wa atiicu ulilamri lama odhan ee wa ulilamri baa la yidhi minkum taas waxaa laga qaadanayaa taacada ilahi iyo taacada rasuulku waa mutlaqo wax walba waa lagu atiicaya laakiin taacada ulil amrigu mutlaq ma aha way qaydan tahay way dabran tahay waxay ku dabran tahay bitaacati illahi wa taacati rasuulih taacada allah iyo taacada rasuulkay ku dabran tahay sidaas aawadeed wax macsiya hadday amraan lagu ateeci maayo wax shareecada markaa ku bannaan hadday amraan ama shay waajiba ama shay mustaxab oo bannaan oo sunno ah ama shay mubaaxa cala alaqali waa lagu ateecayaa laakiin shay macsiya in lagu ateeca ma bannaana macnaha caynkaasee yacni markaa laga istimbaaday aayaddana iyadoo sariixa inoogu imanaysa axaadiista oo axaadiista nebigu sala allahu alayh wasalam si sariixa ay u caddaynayso inaan marka waxa cidnaba lagu ateecayn wax dembi ah wax macsiya inaan cidnaba lagu ateecayn xataa madaxda inaan lagu ateecayn wax macsiya axaadiista sariix ahaan iyo iyadoo ku cad inoogu imanaysa xadiiska lix boqol iyo siddeed iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo shan iyo toddobaatane wa can ibni cumara radi allaahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam cala almar'i almuslimi asamcu waataacatu fima axabba wa karih cala almar'i almuslimi qofka muslimkaa waxaa saaranoo waajib ku ah alsamcu maqal iyo wataacatu ateicitaan uu ku maqlaayo ku ateecayo fima axabba wuxuu jeclaystay iyo ay fi ladii axabbahu wa kariha iyo wuxuu karaahiyaystay noco mid walba uu ku maqlayo ku ateecayo ayaa saaran yani markaa madaxda ku ateecayo ilaa an yu'mara in la amro la fara mooyaane bimacsiyatin macsi in la amro mooyaane dembi shay ah walow sagiiraba ha noqdee in la amro mooyaane ama sagiira ha noqdo ama kabiir ha noqdo fa idaa umira bimacsiyatin marka macsi la amro falaa samca walaa taaca falaa samca walaa taaca maqal iyo atiicitaan ma jiro haddii marka macsi la amro falaa samca walaa taaca maqal ma jiro walaa taacata atiicitaanna ma jiro oo macsidaa lagu maqli maayo laguna atiici maayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofka muslimka ahi inuu waxaweeye waxa uu jecel yahay iyo waxaanu jeclayne karaahiyeysanayo mid walba inuu madaxda ku adeecayo haddaynay dembi ahayn maaha waxaan jecelahay oo keliyaan ku adeecayaa waxaa lagu adeecayaa waxa la jecel yahay iyo waxa la nacayo la karaahiyeysanayo mid walba in lagu ateecaa waajib ah maaha sunne waa waajib cala almar'i almuslimi carada waxaa laga qaadanaya wujuub baa laga qaadanaya inay laasim ku tahay qofka muslimka waxaa saaran oo waajib ku ah hadduu muslim yahay inuu maqlo ateeco madaxda fiima axabba waa karih wuxuu jeclaystay iyo wuxuu noco mid walba waa inuu ku ateecaa haddaanu dembi ahayn ilaa an yu'mara bimacsiya ya haddii macsi la amro falaa samca walaa taaca maqal iyo ateecitaan ma jiro looma jeedo macsiba hadduu amro dib loo addeeci maayo uu ka baxay madaxnimadii wuxuu noqday muncasilun mid casilan buu noqday oo aan amar iyo nahyi lahayn in la ateecana aan ahayn ila alaabaad saa maaha marka macnuhu culammadana wax saa u fasiray ma jiraan yaa culammada marka ahlu sunnaha wax saa u fasiray ma jiraan khawaarij kama hadlayno iyo ciddii la halmaasha iyaga ka hadli mayno alkhawaarij walmuctasila oo iyagu waxay qabaan faasiqu waa casilmayaa hadduu fisqiba la yimaado waa muncasil yaa saasay markaa qabaan yacni waxa weeyaan laakiin qowlkoodu waa qowl baatilo yacni nusuusta iyo ijmaacaba waa khilaafsanya ijmacu ahli sunna waljamaaca iyo nusuusta iyo adilada mid walba waa khilaafsan khilaafsanya ta kale qof aan dembaabayn xaggee laga helayaa yacni ahlu sunna waljamaca waxay qabaan cismadu waxay u sugnaatay qura nebiyada cidda macsuumiinta ee ilaahay dhowray ee aan dee dembaabayni waa nebiyada yaa dadkii kale macsuumiin ma aha aima macsuumiin aynu doonanaa miya sidii raafidada markaysaga odhan jiray waxa weeye ninka madaxdii waa inuu noqdaa macsuum aan dembaabin saas aawadee a'immada aan dembaabinna ay yidhaahdeen waa aalubeytkoo labiyo toban bay ahaayeen ya oo dadka kale maxaa u yaalla ta kale daliilkay haysataa maxay tahay marka in la yahaha waa macsuumiinoo ma dembaabaan oo ma qaldamaan iska daa dembiga waxay ku leeyiin ma qaldamaan qowlkoodu baatil weeye laa daliila calayh wax daliila ma laha marka waxa weeye muraadka looga jeedaa waxay tahay khusuuska macsidaasaan lagu ateecayn ee wa yutiicu fiimaa siwaaha waxa macsidaa ka soo hadhay waa ku ateecayaa laakiin daatada macsidaa uu amray baan lagu ateecayn baa laga tilmaamay cid walba oo taaco cid ku lehna waa saas ninku wuxuu taaco ku leeyahay zawjadiisa yacni markaa taacu ku leeyahay inay ateecdo haddii macsi amro macsida ku ateeci mayso laakiin waxa la odhanayaa dib u adeeci mayso madaxweyne waa ateecdaa wixii kale aan macsida ahayn ku adeecdaa waalidku daacuu ku leeyahay marka ubadkiis inay ateecaan macsi hadduu amrana ku adeeci maayaan laakiin wixii ka soo haray ku ateecayaan madaxdu daacay ku leeyihiin shacabka yacni macsi hadday amraan macsida ku adeeci maayaan laakiin wixii kale ka soo haray bay ku ateecayaan marka waxaa loo jeedaa fa idaa umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca khusuuskaa macsidaan lagu adeecayn laguna maqlaynin aan lala imanayn laakiin wixii ka soo hadhay macsidaa waa lagu ateecayaa inta asalkii islaamnimadu u sugantah inta asalkii islaamnimadu ay u sugan tahay wixii ka soo hadhay waa lagu ateecayaa muraadku saas yada weeye oo caynkaas ayaa markaa eh, laga tilmaamaya manaha macsida daraaddeed in loogu baxayo hadduu fisqi iyo macaasi la yimaado waa lagu baxayaa marka ma ah waa arrin qalada oo aan sax ahayn eh, hal arrinna ha la ogaado culammadu waxay yidhaahdeen samcigiiyo taacada loola imanaayo madaxda waa qurbo ilaahay loogu dhowaanayo waa qurbo ilaahay loogu dhowaanayo oo rabbi ruuxa ka sawaabinayo ka ajar siinayo imtisaalan lisharci hadduu markaa waxa weeye ku ateeco ku maqlo sawaab iyo ajar buu ka helayaa sawaab iyo ajar ayuu ka helayaa dhibista kaga imanaysa marka waxa madaxda xaggooda kaga imanaysana waxa weeye waa musiiba min almasaa'ib oo kafaara lidunuub weeye oo dembiyada lagu daadinaya dembiyada ayaa lagu daadinayaa waxaana sababaya markaa madaxdii inay markaa dadkii yacni wakhtiyada qaarkood ay dhibaan ama madax markaa waxa weeye shiddo badan lagu sallido dadka camalkoodii inuu xumaado ayaa markaa sababaysa waayo musiibatu min almasaa'ib wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wax kastoo idin haleelo musiibaa waxay idinku haleeleen waxay gacmihiinu garabsadeen ya marka dadku haddii ay xumaadaan madaxda lagu salidayana waxaa laga yeelaa qaar markaa aan wanaagsanayn xunxun baa laga yeelaa oo ah hadday daalimiin shacabku noqdaan daalimiin baa loo diraa oo madax looga dhigaa wakadalika nuwalli bacda aldaalimiina bacdan bima kaanuu yaksibuun ilaahay baa sheegay yacnii daalimiinta qaarkoodba qaarka kale ayaan uga dhignay uga mas-uul uga dhignay oo madax uga dhignay ya wakadalika nuwalli bacda aldaalimiina bacdan bima kaanuu yaksibuun waxaana sababay kasabkooda xun iyo xumaanta iyo macaasida iyo dembiyaday la yimaadeen baa sababay eh, yani taabiciinta xasan albasri wakhtigiisii ayaa dadku aad waxay uga sheegteen oo uga cawdeen xajaaj ibnu yuusuf athaqafi in la yidhaahdo yacni waxa weeye aad u dulmi badnaa bal laga soo naqliyo hadalla kufriya inuu ku hadli jirin ilaa taabiciinta qaarkood ay gaalaysiiyeen hadallada kufriga uu ku hadli jiray wakhtiyada qaarkood yacnii boqorka inuu ka fadili jiray nebigaba odhan jiray cid yacnii yaa ku agtiisa ku derajo badan a fii ahlihi am rasuuluhu fii xaajatihi yacani wuxuu samaynayaa nooc tashbiiha ah. markaasuu leeyahay cid makhluuqa marka la sheegaayo cidduu ehelkiisa khaliifo uga sii dhigaayo isaga uga sii naa'ib ah iyo cidduu dantiisa u diranayo labada kii agtiisa ku miisaan badan marka khaliifada markaysa waxaan yacni boqorka joogaa wuxuu ka dhigan yahay markaa saasoo kale yacni waa arrin markaa hadal aad u xun weeye waa mashhuuraadkay ka mid tahay allahu aclam laakiin culammadu waa soo naqliyaan hadalla kufriya oo markaysaa ayaa laga soo naqliya sababteedana waatay u gaalaysiiyeen bacda taabiciin culammadii taabiciinta qaarkood oo saciid ibnu jubayr iyo yacni marka ay ka mid ahaayeen acmash iyo saciid ibnu jubayr iyo culammadii taabiciinta bacdi ka mida ah ku gaalaysiiyey oo waa tii markaysa markaa saciid ibnu jubayr dadkii ku baxay xataa raacay markii dambe markaysaa laga guulaystay oo xajaaj uu gacan sarreeyey waa kii saciid ibnu jubayr soo qabtay markuu soo qabtay u yidhi maxaad u baxday ilaa aad kufrade kuguma bixin buuli ilaa aad gaalowday kuguma bixin buuli marka taabiciinta qaarkood waa gaalaysiiyeen marka xasanulbasri baa loo sheegay waxaanu ahaa nin aad dhiigga u daadin badan imaamu tirmidi wuxuu ku soo warinayaa jaamiciis hishaam ibnu xasaan inuu yidhi oo taabiciinta ka midi inuu markaa uu yidhi can xajaaj ibnu yuusuf athaqafi wuxuu dilay buu yidhi boqol iyo labaatan kun ayuu dilay sabran cidda barhka uu taagay uu dilaa boqol iyo labaatan kun ahayd hata casrigaa salafka ah da ka warran ya inta goob iyo dagaal lagu dilay iska dhaaf ya imaamu tirmidi baa ku soo warinaya jaamiciis jaamiciisa kusoo warine yani saa ku sheegi marka nin sifaak ahaa dhigdaadintu markaysa aanu waxba la ahayd yani saasuu marka ahaa sidaas ayuu ahaa marka dhibtiisu aad iyo aad bay u badnayd aad iyo aad ayay markaa u badnayd xasanulbasri baa looga cawdo markaasaa la yidhi ninkani waa dhib badan yahay wuxuu yidhi waa camalkiinni weeye camalkii dadku la yimaadeen unbaa ninkan laga soo dhigay ninka noocaasa laga soo dhigay allah isagaa ka cabanaysaa waxaan ka baqayaa isagu hadduu tago ya in daayariya doofaaro madax laydinka dhigaan ka baqayaa buui daayariya doofaaro in madax laydinka dhigaan ka baqayaa wuxuu kaloo yidhi seefa kala hortegina waa cuquubadii ilaahay ninkani waa ciqaab ilahay inugu ciqaabayo haddii ciqaabta ilaahay lagala hortago seef kaanat aqtac waxay noqonaysaa mid goyn badan ay noqonaysaa marka seef ha kagala hortegina yacni saasuu odhan jiray haddii dadka qaar ishkaal ay ku samayso falaa samca walaa taaca miyayna caam ahayn waana noocii cumuumka naska ku ahaaye wax maqlid ah innaba male wax atiicitaana innaba male wa idaa buniyat maca laa marka aya samcin wa aya taaca in la siinaayaa la diidaye maxaa u tidhaahdeen macsida wixii ka soo hadhay waa lagu ateecaya jawaabtu waxay tahay in la yidhaahdo nusuusta iyo adiladu waa iswaafaqaysaa waana isfasiraysaa nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam macsida inaan lagu ateecayn laakiin wixii ka soo hadha lagu ateecayo sida xadiiska muslimu saxiixa ku soo wariyey man ra'a min amiirihi shayan yakrahu falyakrah maa yaati min macsiyat illaah walaa yanzicanna yaddan min taaca marka waxaa la kala farqiyey yacni macsida in lagu inkiraayo oo la nacaayo oo bimacnaa aan lagu raacayn laakiin taacadii aan laga baxay oo wixii ka soo hadhay lagu ateecaayo xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa kaloo laga qaadanaya adilada tilmaamaysa wa an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan macsiduna fa umira bimacsiyatin falaa samca walaa taaca sagiira iyo kabiira mid walba soo gelaysa xataa sagiira lagu ateeci maayo cumuumkana waxaa looga jeedaa inaba wax samciya taacaan loola imanayn macaasi intay doonaan ba ha noqdaan ama kabaa'ir ha noqdaan ama sakaa'ir ha noqdaan ha fara oo anwaac badan ha noqdaan yacni marka mid keliya ha noqdaan taasaan inaba samciya taaca loola imanayn taasay caam ku tahaye wax macsi ka soo hadhay yacni kuma saabsana xadiiska lix boqol iyo sagaal iyo lixdan wa cabdullaahi ibnu cumar waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahaan jiray idaa baayacnaa rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam markaannu la baayactanno oo la ballanno rasuulka sala allahu aleyh wasalam cala alsamci waaltaaca maqlid iyo ateecid aanu kula ballanno yaquulu lanaa mid nagu yidhaahduu ahaan jiray fii ma istatacta nuskhada waxaa inoo qoran fii ma istatactum waxaa kari kartaan ku ateeca oo kula kaalaya taacada iyo samciga taacada laakiin masaadibta asliga ah, bukhaari iyo muslim waxay ugu timi fiima istatacta marka laga reebo eh, riwaayaadka bukhaari oo saxiixulbukhaari imaamulbukhaari laga soo wariyey riwaayada kushmiihani ayaa fiima istatactum ku dhacday kutubta marka a'immadu qoreen a'immadaa salafku waa la soo warin jiray kitaabkii oo iska dhan baa imaamka laga warinayaa marka riwaayad buu leeyahay saxiixulbukhaari oo dhan soo warisay oo bukhaari ka warisay yani mustamli iyo firyaabi iyo marka la sheegaayo kushmihani iyo yani marka abidar iyo waxa weeye marka waa ruwaaddii soo warisay wey marka kushmihani ayaa wuxuu la gaar noqday lafdiga ah fiima istatactum laakiin ruwaadda kale ee saxiixulbukhaari soo warisay dhammaan fiima istatactay u soo wariyeen saxiix muslimna iyadana khilaaf male yacni shakhsi walowba waxaad kari karta uun samcigiiyo taacada kula kaale taasna waxaa laga qaadanayaa ruuxu wuxuu awoodi karo ayuu mukallaf ku yahay waxaanu kari karin mukallafku ma aha laa yukallifu allahu nafsan ila wuscaha xadiidka wa canhu ibnu cumar wuxuu ka soo wariyey muslim qaala inuu yihi samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay buui rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayaan maqlay man kharaca yadan min taaca man khalaca ku kastoo siiba yadan gacan siiba min aacatin ateicitaan ka siiba oo madaxda ateecaayo madaxda muslimka adeecaayo gacanta ka siiba oo kala baxa gacantiisii yacnii ateeci waaya laqiya allaha yowma alqiyaamati walaa xujjata lah laqiya allaha allah wuxuu la kulmaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaa xujata lahu walxaal laa xujata lahu wax xuja aanu lahayn isagoo wax marka xujo a ah aan lahayn ayuu aakhiro ilaahay la kulma waman maata ku kastoo dhinta walaysa fii cunuqihi bayca wuxuu dhintay walxaal laysa fii cunuqihi qoortiisa aynay ku sugnayn baycatun bayca aynay ku sugnayn ma baycadii uu ka baxsan yahay oo ka baxay maata miitatan jaahiliya wuxuu dhintaa qaabdhimashadii ay u dhiman jireen gaaladu ay u dhiman jireen ayuu u dhintay yani baadi buu ku dhintay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo u sugnaatay waxaa ku sugnayd muslim waman maata wa huwa mufaariqun liljamaca yacni isla saxaabigaasma soo warin riwaayadana waxaa loo isticmaalaa markay isla saxaabiga tahay ee saxaabigani waa ka duwan yahay wa fii riwaayatin lahu riwaayo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd oo ibnu cabbaas laga warinaayo waman maata ku kastoo dhinta wa mufaariqun liljamaca wuxuu dhintay walxaal huwa isagu mufaariqun liljamacati jamaacadii uu ka faaruqay fa inahu eh, shakhsigaasi yamuutu wuxuu dhimanayaa miitatan jaahiliya qaab dhimashadii gaaladu u dhiman jireen oo kale u dhimanaya miita waa ismahay oo waxa laga tilmaamaya waa qaab dhimasho almiitatu miitadu bikasrilmiimi miimka hoos dhigiisa ayuu ku sugan yahay waa miita jaahiliyadana waxaa la yidhaahdaa asal ahaan dee gaalada ayaa jaahiliya ah laakiin khisaalka iyo ficilada iyo camallada ay la yimaadeen gaaladu oo akhlaaqdii gaalada ah waa la yidhaahdaa waa ficla jaahiliya wala tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluula tabaruj aljaahiliya waxaa laga tilmaamayaa akhlaaqdii markaa gaalada wax ka mida inay tahay laakiin milladdaa laga baxayaa loogama jeedo waayo waa khaslo waa khaslo jaahili ah khaslo jaahiliya marka miitatan jaahiliyana waxa weeye waa saasoo khaslo weeye oo waxaa laga tilmaamaya yacni marka dhaqamadii iyo markaa sidii ay gaaladu u dhiman jireen oo nooca dalaali ku jiro oo aynay marka taaca iyo yacni maqal iyo samciyo taaca aynay la imanayn oo aynay cidna is adeecayn oo mid waliba uu madax bannaan yahay yacni markaa mid mid adeecaya aanu jirin mid mid u hoggaansamaya aanu jirin mid waliba madaxa taagayo yacni ana amiir wa anta amiir yacni noocaas ayuu markaysaga ku dhimanaya taasna waa nooc dalaala weeye nooc baadiya weeyaan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu goodi ka sheegay cidda taacada ka baxda oo madaxda inay adeecdo ee ka baxda inuu aakhiro ilaahay la kulmaayo isagoo aan wax xuja a lahayn aakhare wuxuu ilaahay la kulmayaa isagaan xujo lahayn wax gar ah isagaan lahayn ayuu aakhare la kulmayaa cabdulaahi bni cumar oo xadiiska soo wariyey markii qoladii reer madiina ay ku baxeen yaziid ibnu mucaawiya wuxuu u qasday nimankii abaabulayey ibnu xandaliye iyo raggii la midka ahaa ayuu cabdulaahi bni cumar xaggooda u kicitimaa markuu gaadhay meeshay ku sugnaayeen ayay yidhaahdeen soo dhoweeyeen oo aad u farxeen oo is yidhaahdeen dee waa idinla gelayaa barkima udhiga markaasya barkima udhiga ya markaasuu wuxuu ku yidhi uma iman inaan barkimo ku fadhiisto oo barkimo markaa ku tiirsado uma iman waxaan u imi xadiis nebi inaan idiin sheego ayaan u imi xadiis nebi inaan idiin sheego ayaan u imi nebiga waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam man khalaca yadan min taacatin laqiya allaha yowma alqiyaamati walaa xujata lah waman maata walaysa fii cunuqihi baycah maata miitatan jaahiliya xadiiskaa inaan idiin sheego ayaan u imi xujadu doonaya inuu ka oogo xumaanta ka reebo marka waxaa ku sugan takyiiru munkar ilaa haddii madaxdii lagu baxo waxa weeye munkar baa lala yimi munkarkana in laga reebo dadkoo loo diido waa waajib sharci ah waa fardi kifaa'i ah waa faral yacni markaa dadka saaran weeye dadka qaarna waa laga yaabaa inay ku tacayunto ciddii ay wax ka maqlayaan cidda eh, ku baxday ama ku giriiftay ama taacada ka baxday ciddii ay wax ka maqlayaan farducayn bay ku noqonaysa laakiin marka hore asaaratan fardu kifaaya wey fardu kifaaya wey marka wuxuu uga jeeday takhyiir munkarkii uu khayiraayo bimacnaa inuu munkarkii markaa sheego inay shaygaasi munkar yahay waciidka nebigu sheegayna calayhi salaatu wasalaam uu ku akhriyo taas yadaa buu markaa u yimi taasuu ugu tegey markuu u sheegayna waa iskaga tegey waxba kamay bedelin halkoodii bay ka miiseen wixii ka dhacay baa ka dhacay ya wixii masaa'ib ka dhacay ayaa ka dhacay xadiidka laba qodob buu sheegay qodobka koowaad waxay tahay qofka taacada ka baxa gacan buu kala baxay waxaa laga tilmaamayaa adnaa shay ayuu taacadii ka baxay uu ateecayay madaxda oo ku ateecayay waxaan dembi ahayn yowma alqiyaama ilaahay wuxuu la kulmayaa isagaan wax gara lahayn ilaa xuja xujo ka maran laa xujata lah laa xujjata lahuna waxay markaa tilmaamaysaa cumuum bay tilmaamaysaa aya xuja isagaan lahayn walow haba yaraateen ayuu ilaahay la kulmayaa shayga labaadee xadiisku sheegay waxay tahay hadduu sidaa ku dhinto isagoo taacadii ka baxsan wuxuu dhimanayaa sidii jaahiliyadu u dhiman jireen qaabkoodii oo kale u dhimanaya bimacnaa nooc dalaala iyo baadiya isagoo ku jira ayuu dhimanaya xadiidka kale wuxuu tilmaamayaa ruux kasta oo dhinta isagoo jamaacadii ka faaruqay jamaacada waxaa loo isticmaalaa nusuusta laba macne in laga tilmaamayo dadka muslimiinta ah iyo imaamkooda inuu ka baxay oo bimacnaa imaamkii ay ku kulansanaayeen iyo ninkii madaxdii ay ku kulansanaayeen cidda ka baxday jamaacadii waa ka baxday marka jamaacadu macnaha in ma looga jeedo suldaanka iyo wixii daacadiisa ku jira waa macni macnaha labaadna waa manhajka xaqa ah waa manhajka xaqa ah oo dariiqa xaqa ah ayaa looga jeedaa labada macno isugu uraysaa shan macnay markii hore gaadhsiiyeen laakiin macaanidu isku noqnoqonaysa markay leeyihiin culammada qaarkood jamaacadu waa saxaabadii ya ay leeyihiin waxa weeye waxay u soo noqonaysaa manhajka xaqa bay unoqonaysa manhajka xaqa ah ayay u noqonaysaa marka dee nusuusta qaarba mid baa looga jeedaayo halkan waxaa looga jeedaa waa jamaacada macnihii yacni marka muslimiinta iyo madaxdii ay ku kalansanaayeen baa laga tilmaamaya macnihii siyaasiga ahaa baa looga jeeda man maata wahuwa mufaariqun liljamacati fainahu yamuutu miitatan jaahiliya xadiiska hor waafaqsanya xadiidka lix boqol iyo koob iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo siddeed iyo toddobaatane wa can anasin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ismacuu wa atiicuu ismacuu maqla wa atiicuu ateeca wain istucmila calaykum cabdun xabashiyun kaana ra'sahu zabiibah wain istucmila calaykum mas-uul haba laydinka dhigo cabdun addoon xabashiyun xabashi ah oo xabashi loo nisbeeyey oo kaanna ra'sahu zabiiba aad mooddo madaxiisa sabiib aad mooddo yacni madax yar yacni yaraanshaha laga shabbahaya ama laga tilmaamayo timaha madaxiisa ayaad sabiib mooddaayo tima marka waxa weeye jurra'a buu leeyihi oo sidaa u maruursan isugu maran ama kaana ra'sahu zabiiba madaxiisa aad mooddo milka sabiib aad mooddo madax yar rawahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamaya samciga iyo taacada in lala yimaado madaxda la adeeco ka ugu sarreeyo keliyana maahee kuwa markaa ka farca ah ee markaa waxaweye ka hooseeyana in la ateeco ayaa laga qaadanaya wain istucmila calaykum cabdun xabashiyun kaana ra'sahu zabiiba waayo ciddaa u cayimayna waxa way isaga ka naaib tahay isaga ayay ka naa'ib tahay saas aawadeed samcigiiyo taacada in lala imanayaa laga qaadanaya walow cidda markaysa mas-uulka laga dhigay haba noqoto cid markaa laga fadli badan yahay ha noqoto cid markaa layska bidaayo in la maqlaayo la ateecayo ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya inaan la odhanay marka waxaweya addoon si aan u adeeca xabashi ah marka waxaa laga tilmaamaya wilaayaadkii hoosea looga jeeda ya marka wain istucmila calaykum iyo wain ta'ammara calaykum ta'ammarana waa soo aroortay lafdi kale hadduu amiir isaga kiin dhigo amiir amiir idiin noqdo mid addoon xabashii maqlo ateeca taana culamada qaarkood marka ta'ammare la yidhaahdo waxaa soo degdegaysa inuu isagu marka waxaweye arrinka qabsado amiirka iska dhigay taana ishkaal baa imanaya ishkaalkaa imanaya waxa weeyaan waxaa soo aroortay in madaxdu quraysh ay noqoto oo nebigu uu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ala'immatu min quraysh madaxnimada guud ee muslimiintao dhan u talinaysaa waa inay quraysh tahay xadiiska saa ku soo arooreen waa xadiis mutawaatir ah siday culammada muxadisiintu ay sheegeen waa xadiis mutawaatir oo markaysaa saxaabo fara badani ay soo wariyeen marka waa mas-uuliyadda guud baa laga hadlayaa ala'immatu min quraysh laakiin waa la ysku waafaqsan yahay mas-uuliyaadka ka hooseeya inuu waxa weeye eh, aynay quraysh ku gaar quraysh inayna ku gaarahayn marka haddii la yidhi wain ta'ammara calaykum cabdun xabashiyun riwaayadaa kale say isu waafaqaysaa addoon xabashiya inuu yahay oo hadduu amiir noqdo la ateecayo iyo a'immadu iyo madaxdu inay markaa yihiin sare quraysh inay noqdaan inay shardi tahay waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa taqallub inay ku dhacday ikhtiyaar ayna ku dhicin oo dariiqyada de ay ku yimaadaan madaxdu waxaa ka mida alistiila wataqallub waxa la yidhaahdo inuu isagu maroorsado xoog xoog ku qabsado xoog inuu ku qabsado uma bannaano marka hore xoog inuu ku qabsadaa laakiin ficlan hadday dhacdo culammadu waxay isla ogol yihiin oo uu la yimaado alistiilaa wataqallub oo maroorsado xoog ku qabsado dabeedna amnigii sugo nabadgelyadii sugo dadka racyadiiyo shacab u noqdaan cid ka hor jeedda oo awood leh ayna jirin xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa lidaruura waa in markaa imaamadiisa ama madaxnimadiisa la asixiyaa si aan mafsado ka badani uga dhalan waayo taladii gacantay u gashay amnigiina waa sugay yacni waxa weeye dadkii racyad bay u noqdeen ciddii iska hor waa dhammaatay isagiibaa markaysaga markaa baawarkii awooddii yeeshay amnigiiyo nabadgelyadiina waa sugay haddii la yidhaahdo isagoo caynkaasoo awooddii gacanta ugu jirto yacni imaam ma aha oo madax ma aha ee waa in laga tuuraa dee see lagaga tuuraya soo dagaal noqon mayso in markaa lala dagaalamo dagaalku isagoo ku qabsadaiyo ka lagula dagaalamaya maxay ku kala duwan yihin ta kale yaa og in laga qaalib noqon doono ya yaa og kan kalee ka qabsanaya qudhiisu awood kula dagaalami maayo marka lidaruuray taasi u ansaxaysaa waxay yidhahdaan culammadu yidhaahdaan yukhtafaru fi xaali alidiraar maa laa yukhtafaru fi xaali ikhtiyaar xaalatulidiraar weeye marka lidaruura loo ansixinaya waa midda labaadee culammadu waxay yidhaahdaan yukhtafaru fii xaali dawaami maa laa yukhtafaru fii xaali ibtida waa qaacido labaad shaygu inuu sii daa'imo sii jiro waxa lagu cafiyaa waa qaacida sharciya inuu shaygu sii daa'imo sii jiro waxa lagu cafiyaa lagu dhaafaa maa laa yukhtafaru fi libtida waxaan lagu dhaafin bilowga la bilaabaayo waxaa jirta ashyaa haddii ay sugnaato inay sii daa'imto yacni la ogol yahay laakiin in la bilaabo aynay oggolayn ruuxa muxrimka waxaa laynoo sheegay inaanu markaa waxaweeye tiib iyo udgoon ismarinayn inaanu guursanayn inaanu khidbaynayn aanu guur yani cid la soo qaaday inta uu muxrimka yahay ya ka warran hadduu markaa hore zawjo u lahaa guur ma bilaabi karo laakiin mid soo jiray inuu sii daa'imo lama diidaayo oo lama odhanaayo dadka xajinaaya dumarkiina soo fura aa xajideenin yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaa udgoonka in lays mariyo qabla alixraam oo dabeedna carfigiisii inta jidhka la mariyo carfigiisii uu ka sii kankamayo isagoo ka kankamaya uu xidho oo ixraamto dabeedna uu ku sii baaqi noqdo udgoonkaasi jidhkiisii dhibi kuma sugna nebiguna waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaariga maxay caaisha tidhi kuntu utayibu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam eh, liixraamihi qabla an yuxrima walixillihi qabla an yatuufa bilbayt nabiga calayhi salaatu wasalaam tiib iyo udgoon baan u marin jiray bay tiri wakhtiga uu ixraamanayo intaanu ixraaman ka hor baan udgoonka u marin jiray marka udgoonka isagoo ku yaallu xidhan jiray markaa oo ixraaman jiray walixillihi qabla an yatuufa bilbayt wakhtiga xalaalnimadiisa uu xalaaloobayana markaana udgoonka waa u marin jiray intaanu beytka ku tawaafin bimacnaa xalaalow dhammaystiran aanu dhicin laakiin taxallul asqar yani xalaalowgii yaraa u dhacay yani in markaa waxa weeye yani markaa dumarka mooyaane waxa kaloo dhan inay bannaan yihiin haatay axaadiista ku soo wahaakada tanna waa saasoo kale culammadu yidhaahdeenoo ninka markaa taladii iyo awooddii gacanta u gashay dadkiina racyadiiyo shacab ka yeelay amnigiiyo nabadgelyadiina sugay inuu ku sii istimraaro waa la ogolyahay waayo haddii kale mafsado ka badan iyo dhibaato ka badan baa ka imanaysa ya dhibaato badhaxla shay ah ama dhibteedu ka badan tahay dheefteedana shareecada laguma amro laakiin in la bilaabo iyo istiilaaga oo xoog lays yidhahda ku qabsada ma bannaana marka labada xaal saasay u kala duwan riwaayadan hadda waxay sheegaysaa wain istucmil calaykum marka haddii dee waxa weeye ciddii madaxnimada haysay ay jago u dhiibto jagooyinka hoose ka mida dee yada laa ishkaal in la atiicayo la maqlaayo waxaanu ka dhiganya inuu ka naa'ib yahay ayuu ka dhiganya marka riwaayada wa in ta'ammarana waxaa loo fasiri karaa wain isticmila in la waafajiyo oo isla sidan loo fasiro in la markii mas-uul laga dhigo isaguna amiir amiir iska dhigay ya inkastoo nooc takallufa laga dareemaayo ila amiir dhabu noqon lahaa haddii loo cayimayo calaa kulli xaal yani waxa weeyaan in saa laga dhigaa waxa weeye waa dhici kartaa walow sida kale mutabaadir ha noqotee xadiidka lix boqol iyo labiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo sagaaliyo toddobaatane wa abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam calayka asamcu waltaaca nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam calayka asamcu waxa ku saaran oo laasim kugu ah waajib kugu ah alsamcu maqal iyo wataacatu adeecitaan fii cusrika wa yusrik yacnii adaygaaga gudihiisa wakhtigaad adag tahay oo bimacnaa dhibban tahay aad adeecdo wa yusrika iyo wakhtiga aad sahlan tahay markaad sahlanaanshaha ku sugan tahay iyo markaad dhibaatada ku sugan tahay mar walba waa inaad adeecdo ayaa ku saaran oo waajib kugu ah wa manshaika yani firinfircoonidaada wa makrahika iyo nicitaankaaga iyo karaahiyadaada markaad nacayso yani labada mid walba inaad adeecda ku saaran waxaa bannaan masder miimiya inaad ka dhigto labadaba yacni inaad tidhaahdo firinfircoonidaada iyo waxaweye firinfircoona la-aanta oo karaahada aad karaahiyinaysa kahanaysa ah oo dhibsanayso yacni mar layba ateec mar haddaan waxaasi dembi ahayn waxaa kaloo bannaan in markaa laga dhigo yacni markaa zamaanka wakhtiga aad firinfircoon tahay iyo wakhtiga aad kahanaysae dhibsanayso aanad firinfircoonayn labada mid walba adeec wa asaratin calayk iyo yacni xuquuqdii iyo xoolihii waxii ku saabsanaa in waxa weeye lagaa bursanayo in lagaa bursanayo xaqaagii aan lagu siinayn oo xaqii jeebka lagu shubanayo wakhtigaasna ateec yacnii ha odhanin haddii waxa weeye markaa aan cadaalad la samayn cid ateeci maayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey asaradu waxa weeye waa wixii markaa dadka ka dhexeeyey cid gaari inay isku koobto ay isku jeebto ay bursato iyagu marka ay bursadaan oo waxayna xaqu lahayn ay qaataan oo maalka dee muslimiinta dee ninka madaxda ahi wuxuu doono kama yeeli karo siduu doono kama samayn karo sharcan hadduu ku cadaalad samayn waayo yacni hantida ummadda dhowri waayo yacni waxa waa ku dambaabay waa ku dembaabaya dadka hadduu ugu cadaalad samayn waayo waa ku dambaabaya maalku markaa ma aha maalkiisii oo siduu doono kama yeeli karo siduu doono kama yeeli karo hadday markaa bursadaan oo iyagu markaa waxa weeye ay dadka qaarkood xuquuqdoodii wax ka mida siin waayaan xaaladda caynkaasoo taacadooda in laga baxo oo la ateeci waayo oo la giriifo ma aha waa in la ateecaa waa in la ateecaa daacada la ateecayo wixii aan dembi ahayn lagu ateecayaana dadkao dhan bay dan u tahay ya hadday madax tahay iyo hadday manjo tahayba dadkoo dhan bay dan u tahay ninka madaxda xumina gees walba si walba inuu xun yahay maaha yacni waxa weeye siba uu markaa u wanaagsan yahay sina waa u xun yahay siduu u wanaagsan yahay waxa weeyaan dee hadduu madax yahay yacni fitnooyin uu ku gudban yahay jira fitnooyin uu ku gudban yahay ayaa jira waata la yidhaahdo sultaanu khashuum khayru min fitnatin taduum yacni markaa sultaan nin madaxa oo yacni markaa dulmi badan wuxuu kaa u wanaagsan yahoo dhaamaa min fitnatin taduum fitnooyin daa'imta oo iska joogta ah ayuu dhaamaa marka gees walba dee inuu sharka yahay maa waad garanaysaan xukuumaddii hore ee markaa waxa weeye yacni eh, siyaad barre iyadoo markaysaga kufriga u caddaysto gaalnimo u caddaystay haddana fitnooyin badan buu ku gudbanaa isagoo gaalnimadii caddaystay oo gaaloobo milladda ka baxay yaa ayaa haddana fitnooyin uu ku gudbanaa intee fitnooyin yimi markii waxa weeyaan meesha uu ka baxay ma qabaa'il istilaa jiri jiray yacni wakhtigii hore markaysaga maamulku gacanta ugu jira ilaa lagu baxay qabaa'il saa isuma eegi kari jirin isma diri kari jirin waxay noqotay markaysa markaa nabadgeliyo dadka dhexdooda iyo shacabka dhexdooda inay noqoto ayay markaa noqotay inaan cidi hubla soo bixi karin inaan cidi islayn karin ya markii waxa weeye isaga meeshii ka baxay waa ti laswada cunay waa ti la yswada cunay meel walba intay ku dhimatay yacani meel walba la isku laayey yacani fitnooyin baa ka dhacay khatar waxaasoo dhan buu ku gudbanaa ta kale dadkan marka waxa waya yani dabadaha markaysa marka waxaan yani yacni markaa u baxay khalaa'iqdan faraha badan leh ee waddan walba sidaa ugu daadsamay ee malaayiinka ah ee hanta hadhubladu ku dhacday kullu daalika waxay ku yimaadeen dee markuu meesha ka baxay ay ku yimaadeen ya taasna waxaa ka dhashay markaysaa wax fara badan inay waxaweye dad marka badani ay gaaloobaan dhaqan xumaadaan yacni marka caruurihii baaba'aan yacni wax badan oo ka midi ay baaba'aan wax badan oo ka midi ay baaba'aan berri waxaa laga yaabaa wakhtiyo soo socda dee in markaa dad eh, doori ay soo baxaan oo odhanaayo markaysa marka anigu ma hayso diin islaam anugu markaysa marka ama kiristaan baan ahay qaar okood odhanaya ama qaarkood ay odhanayaan waxba ma rumaysini iyo wax la mida ah. waqhtiyada qaarkood waa marka waa jireen oo waqtigii shuuciyada yani waxa weeyaan waa jireen qaar marka waxa weyaan yani dee ilaahay dafiraya laakiin sida markaysa marka hadda daahiradani usoo badatay waagaa uma badnayn markii dambena way shiiqday markii dambena way shiiqday inkastoo dad fara badan oo de markaysa marka waxaan yani khalaa'iqa ah ay dhici karto in waxa weeye markaa eh, dabadda loo yaacay ee markaysaa loo qaxay inay markaysaga dad fara badan oo gaali ay ka soo baxaan ilaahay baynu sharkooda ka magan gallay ilaahayna inuu islaaxiyo ayaynu ilaahay ka baryaynaa in loo duceeyana weeye calaa kulli xaal waxaynu u jeednaa uunu tusaaleyn u soo qaadanaye yacni waxaweeye ninka madaxda ahi si kastuu u xun yahay hadduu madaxnimadii ilaalinaayo oo kala dambayntiiy amarkiiy uu ilaalinaayo heerkaa ciddii aan gaadhsiisanaynoo kufri markaysa markaa aan ku sugnayn waxa weeye fitnooyin ku gudban yahay baa jira markaa ma aha sharun min kulli wajhin gees walba inuu markaa shar ka yahay maaha gees walba inuu shar ka yahay ma aha marka sidaas aawadeed baa layna amrayaa iyagoo macaasidii la imanaya xoolihii markaa bursanaya dadka qaarkood xuquuqdoodii aan siinaynin haddana in markaa nebigu ina amraayo calayhi salaatu wasalaam inaynu maqallo ateecno oo wixii macsiya dembi aan ahayn aynu ku ateecno xadiiska lix boqoliyo saddexiyo toddobaatan can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaala kuna maca rasuuli sala allahu aleyh wasalam fii safar cabdullaahi bni camrin waxau yihi waxaanu ahaan jiray eh, rasuulka sala allahu aleyh wasalam la jirkiisa fii safarin qaar safar ku sugan ayaanu ahayn socdaal fa nazalnaa manzilan waxaanu degnay meel la dego ayaanu degnay fa mina man yuslixu khibaa'ah waxaa naga mid ahaa man yuslixu mid hagaajinaya khibaa'ahu taambuuggiisa mid hagaajinaya ayaa naga mida yani waa wuxuu u samaysanaya sidii taambuug oo kale si u harsado wa mina waxaa naga mida man yantadilu mid markaa dhugma dhiganayo oo markaa waxaweeye meel markaa liishaamayo oo cid la dhugmo dhiganaya yani waa warar ridaalaysanaya yani si u eego waranka markaysa markaa meeshii yani barta inuu ku dhufanayo iyo in kale ama ka ugu dhow wa waxaa naga mida man yantadilu mid markaa waxa weeye yacni waran ridaalaysanaya ayaa naga mida oo dhugma dhiganaya wa waxaa naga mida man huwa fii jasharih mid ku sugan yacni xoolihiisa markaysa markaa uu yacni markaa daajisanayo iskaga dhex sugan jasharka waxaa loo isticmaalaa waaba inoo fasiri doonaaye waa xoolaha aan la soo hoynin ee aan la xaraynin waxa weeye marka meeshay daaqayaan layska dhex jooge layska dhex seexdo siday u mayrcanayaan u daaqayaan yacni halkaa la layska dhex seexdo ayaa la yidhahdaa jasharka loo isticmaala id naadaa munaadii rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxaanu sidaa ahayn id naadaa goortuu dhawaaqay munaadii rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam rasuulki ilaahay kii yacni marka xaggiisa ka dhawaaqayo amarkiisa ku dhawaaqayey yacni rasuulka kii marka waxa weeye amarkiisa ku dhawaaqayey wakhti uu dhawaaqay kii rasuulku marka amray inuu dhawaaqo wakhti dhawaaqay ayaanu saa ku sugnay muxuu ku dhawaaqay alsalaatu jaamica waxaa loo dabdiyaa in labadaba la godo alsalaatu iyo jaamicatun iyo in labadaba la kordhigo iyo in ka hore la godo iyo ka dambena la kordhigo dabdiga in mid walba way sheegeen culamadu alsalaatu jaamica salaadu jaamicatun mid wax kulminaysa weeye ama alsalaata jaamica ay ilzamu salaata salaada laazima waa iqraa jaamicatan xaalay tahay mid wax kulminaysa ama alsalaatu salaadu khabarkii u qadar xaadiratun waa joogtaa ama madcuwun ilayha waa laysugu yeedhayaa jaamicatan xaalay tahay mid wax kulminaysa ay tahay faijtamacnaa ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxaan ku soo ururnay ayaa saxaabigu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam intii ka ahaatay faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam inahu lam yakun nabiyun qablii ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu cala khayri maa yaclamuhu lahum inahu shaniye lam yakun ma ahayn nabiyun qablii nebi markaa aniga hortay ahaaday yacni ma jirin lam yakun ma ahayn nabiyun nebi ma jirin qablii aniga hortay oo yakun la yidhaahdo waa taamo lam yakun ma ahayn nebiyu nebiy qablii ay kaa'inan qablii hortay mid ku sugan ma ahayn ilaa kaana xaqan calayhi xaq ku waajiba inay korkiisa ku ahaatay mooyaane nebi kastaba an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamuhu lahum an yadulla inuu tusiiyo ay waajib ku ahaatay ummatahu ummaddiisa uu tusiyo calaa khayri maa yaclamuhu lahum waxa uu og kiisa khayrka badan u tusiyo waxa u khayrka leh khayrka badan u tusiyo ay waajib ku ahaatay mooyaane yani nebi kasta oo iga horreeyey baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaq ku waajiba waxa ahaa in ummaddiisa khayrka u ogyahay inuu tusiyo wa yundirahum yo inuu uga digo shara maa yaclamuhu lahum sharka wuxuu u ogyahayna inuu uga digo baa xaq ku waajiba ahaa wa inna ummatakum ummaddiinnan haadihi tan a jucila caafiyatuha fii awwaliha jucila waxaa laga yeelay caafiyatuhaa caafiyadeeda waxaa laga yeelay iyo balaayada inay ka badbaado fii awwaliha awalkeedaa laga yeelay awalkeedaa laga yeelay caafiyada waxaa laga tilmaamaya masaa'ibta iyo xumaanta inay ka badbaadaan laga tilmaamaya iyo balaayooyinka iyo fitanka ummaddan qaybteedii hore ilaahay waa ka badbaadiyey fitankaas iyo balaayooyinkaas iyo markaa diin xumo kullu dalika ilahay waa ka badbaadiyey wa sayusiibu aakhiraha waxaa haleeli doonaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aakhirka ummaddan balaaun balaaya ah haleeli doonta ya waa fitan wa umuurun tunkiruunaha waxaa kaloo haleeli doona umuuro aqoonsataan oo diiddaan ayaa haleeli doona wa tajiu fitanun yuraqiqu bacduha bacda wa waxaa imanaysa fitanun fitnooyin baa imanaya fitankaasoo yuraqiqu uu jilcinaayo bacduhaa qaarkoodba bacdan barhka kale ay jilcinayaan bimacnaa waxa weeyaan fitno walba tii ka horraysay wax yar ka dhigaysa marka mid weyni ka daba timaado markaasaa waar tii horaa sahlanayd wa lfitna fitna imanaysa fa yaquulu lmu'minu markaasaa muuminku wuxuu odhanayaa haadihi muhlikatii tani waa tii a halaagaysay fitna intay timaaddo ayaa qofka muuminkii wuxuu odhanayaa fitnadani waa tii i halaagaysay wey weynada ay leedahay markuu ka argagaxo uma tankashifu markaasay faydantaa wa tajii'u lfitnatu markaase haddana fitno kala timaaddaa alfitnatuna looma jeedo isla fitnadii waa mid kala laga tilmaamaya fayaquulu lmu'minu muuminku wuxuu odhanayaa haadihi haadih tii halaagaysa tan weeye tan weeye ya haadihi alfitna fitnadii waa tan weeye waa tan weeye ayuu odhanaya faman axaba an yuzaxzaxa can innaari wayudkhala aljanna nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam faman axabba ku kastoo jeclaysta an yuzaxzaxa in laga fogeeyo in laga fogeeyo can innaari xagga naarta laga fogeeyo kii jeclaystaa wayudkhala aljannata iyo jannada in la geliyo ku kastoo jeclaystaa hee falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir falta'tihi ha u timaaddo maniyatuhu geeridiisu ha u timaaddo wa huwa yu'minu biاllaahi waalxaal huwa isagu yu'minu billaahi allah u rumaynaayo walyowmi alaakhiri maalinta dambe ee qiyaamadana u rumaynaayo waa maalintaan maalin ka dambayn alaakhir maxaa loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirin walya'ti ila annaasi aladii yuxibu an yu'ta ilayh waliya'tii ila annaasi dadka ha ula yimaado oo ha u sameeyo alladii yuxibu an yu'taa ilayhi kuu jecel yahay inay dadku ula yimaadaan oo u sameeyaan yacnii mucaamalada ay uu jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan oo kula mucaamilaan isaguna dadka ha kula dhaqmo waman baayaca imaaman ku kastoo la baayactama oo bayco la gala iyo ballan imaaman nin madaxa ama imaam oo actaahu siiya safqata yadi yacni marka garaca gacantiisa siiya yacni baycada marka la gelaayo waa gacanqaad baa la sameeyaa gacantaa gacanta lagu dhufanaya gacanta ayaa gacanta lagu dhufanaya yani marka baycadii bay ramsi ka tahay sida dadku marka wax kala iibsanayaan ay isu gacan qaadaan oo waxaweye saasoo kale yani caynka oo fa actaahu siya safqata yadi yacni ku dhafashada gacantiisa gacanta lagu dhufanayo siiya yani baycadii la gala oo xataa u gacan qaada baycadaas wa hamarata qalbi iyo midhaha qalbigiisa siiya yani marka waxa weyaan oo si daacada sidaas markaa baycadii daahiran wa baatinan ugu gala falyutichu ha ateeco in istataaca hadduu kari karo yani wuxuu awoodi kara ha ku ateecaa loo jeeda fain jaaa aakharu hadduu yimaado mid kale yunaasicuhu xaalu talada ku haysto ku qabsanayo taladii fadribuu cunuqa alaakhar nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fadribuu garaaca cunuqa aakhari ka kale qoortiisa garaacoo markaa dila rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey qowlu yantadiru yantadiru macnaheedu waxa weeye ay yusaabiqu biramyi binnabli wannushaabi wuxuu ku beretamayaa oo ay markaa musaabaqo ku samaynayaan biramyi ganitaanka la ganayo binnabli leebka la ganayo wanushaabi yacni nabliga waxaa loo isticmaalaa weliba leebabkii carabta nooc ay isticmaali jireen nushaabna waa leebab oo dhan bacdina waxay yidhaahdeen waa leebabta cajamtu isticmaali jireen oo qaababka loo sameeyaa kala duduwanaa waa isla noocaas weeye yacni kuwaasu ku yacni markaa dhugmo baranaya oo ku waran ridaalaysanaya yacni si waxa weeye marka loo eego keebaa liishaan badan oo dee barta la haleelaya yacni markaa taasaa laga tilmaamaya waljasharu jasharku bifatxiljiimi wuxuu ku sugan yahay jiimka kordhigiisa jiimka kordhigiisu ku sugan yahay iyo washiini shiinka kordhigiisa shiinkaasoo almucjamati tadhibcaale ah wa biraa iyo ra' buu ku sugan yahay wa dawaabu waa xoolihii allatii taasoo tarcaa daaqaysa wa tabiitu ku baryayso ku sugnaanaysa habeenkii makaanaha meeshiida meesha ay daaqaysay ku sugnaataa taasaa marka waxaa laga tilmaamayaa yaani marka jashar laga tilmaamaya marka dadka qaar baa xoolahoodii dhex joogay wa qowluhu yuraqiqu bacduha bacdan ay yusayiru bacduha bacdan raqiiqan qaarkoodba qaarka kale fitankaasi waxay ka yeelayaan qaar jilicsan oo debacsan bay ka yeelayaan ay khafiifan qaar khafiifoo fudud ayay ka yeelayaan marka waxa weye fitnadii hore iyo dhibaatadii hore mid ka weyni timaado dee tii hore waxay noqonaysaa sahl mid fudud bay noqonaysaa ta lagu ilaawaya licidami maa bacdaha waxay sidaa uga yeelaysaa licidami maa bacdahu waxa ka dambeeyey weynida uu weyn yahay aawadeed ayay uga yeelaysaa mid khafiifa fahaanii yuraqiqu alwal fahaanii ka labaad yuraqiqu wuxuu jilcinayaa alwala ka hore wa qiila waxaa la yidhi macnaahu macnihiisu waxa weeye yushawiqu bacduha ilaa bacdin bitaxsiiniha wa taswiiliha yushawiq waa jeclaysiinayaa bacduha barkeedba ilaa bacdin marka kale bitaxsiiniha qurxinta uu qurxinayo daraaddeed wa taswiiliha iyaduna waa isla qurxintii iyo qurxinta uu qurxinayo daraaddeed oo bimacnaa waxa weeye fitankii markay iska daba yimaadaan ayaa waxa weeye qaarkood dadkii markaa ay mid jeclaysanayaan kaanahu inay fitnaba aynay ahayn ya kaanahu fitnaba aynay ahayn ayay markaa jeclaysanayaan oo yani fitna waa fitnada kale ayay dadkii jeclaysiinaysa alla taas mayno joogto taasaaba fiicnayd oo dahab iska ahayd bay iska odhanayaan wa qiila waxaa la odhanayaa yushbihu bacduha bacdan waxaa looga jeedaa qaarkeedba qaarka kale u shabbahaya xadiidkan masaa'il marka ayuu tilmaamayaa laakiin masalada uu sheikhu u keenay baabka waa masalada ugu dambaysa oo ku saabsan nin kastoo imaam bayco la galay oo la ballamay oo yacni markaa baycada u gacan qaaday oo qalbigiisa midhihiisii siiyey waa tawkiidaadun lagu sii adkaynayo lagama tilmaamayo baycadii inay sharti u tahay lagama tilmaamaan saa loogama jeedo hadduu baycada la galay waa inuu ateecaa intuu kari karo waa inuu ateecaa wuxuu ku ateecayaana waa waxaan macsi ahayn macsi cidnaba in lagu ateecaa ma bannaana laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq laakiin ninka madaxda ah waxa weeye in lagu ateeco wixii aan eh, macsi ahayn waa waajib waajib weya hadduu yimaado mid kale oo taladii ku qabsaday oo doonaya xoog inuu kaga qaado yacni waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi fadribuu cunuqa alaakhar ya kaa kale qoorta ka jara kaa kale qoorta ka jara ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa si muslimiinta loo badbaadiyo oo fitanka looga badbaadiyo fitanka looga badbaadiyo kan kalena waa ku doonaya inuu ku dagaalamo oo xoog meesha kaga qaado raba yacni markaa saas weeye haddii dadku ay ka wada faagtaan ay yidhaahdaan waxay doonaan ha yeelaan oo deedna meeshii la ysku laayo dee muslimiintiina bilaa madax bay noqonayaan masaalixdana waa ku baaba'ayaa amnigiina waa baaba'ayaa kala dambayni ma jirayso isgarabyaac bay noqonaysaa yacni waxa weeye mafaasid fara badan baa ka dhalanaysa saas aawadeed yacni markaa saasuu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa kale talada ku qabsanaya iyadoo kaa lagu kulansan yahay oo doonaya xoogga inuu kaga qaado oo ku dagaalamo sidaa raba yani markaa waxoo dila si waxaweeye markaa saddani dariica waddadaa mafsada keenaysa loo awdo yani xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam tuu tilmaamayaa taas wey yani taas wey masaa'il badanoo kale xadiisku waa sheegayaa masaa'isha kale uu sheegaya waxaa ka mid a in waxa weeye e, akhiru zamaanka fitanku inay soo badanayaan ummaddan qaybteedii horena fitanka xagga diinta dadka kaga dhacaya inuu markaa laga badbaadiyo caafiye ay kaga sugnaayeen ay qumanaayeen ya ilaa cahdigii cusmaan laga soo gaaray cusmaan markii la dilay baa dee fitnadii dhacday waidaa waqaca asayfu lam yurfac ilaa yowmi alqiyaama seeftu markay dhacdo lama rafcinayo ilaa maalinta qiyaame laga gaadhayo yacni seeftii waxay ku dhacday in markaa cumaan la dilay taasay ku dhacday intii ka horraysay cumaan dilkiisa waxaa lagu sugnaa caafiya ayaa lagu sugnaa intii ka dambaysay bacdulfitan baa soo baxbaxay oo markaysa markaa yimi yacni saas wey laakiin aakhiru zamaanka fitanku way fara badanayaan saas aawadeed baa qaarba qaarka kala jilcinayaan oo fitno walba markay mid kaleo ka weyni ka daba timaado tii hore lagu tirinayaa inay sahlan tahay saa lagu tirinaya ya yacni marka waxa weeye taasna waxaa laga qaadanayaa diinka in laga ilaashado ilaahayna laga baryo fitnooyinka inuu markaa waxawe kaa badbaadiyo qof waliba waa inu ilahay ka baryaa ilahay fitnka inuu ka badbaadiyo inuu ka magan galo yani marka fitnooyinka wax luminaya inuu ilaahay ka badbaadiyo nacuudu billahi min mudilaati alfitan saas iyada marka uu yidhaahdo ayaa marka imanaysa diinkana lagu sabro lagu dheganaado layska ilaaliyo fitanka in lagu dhaco fitanka in lagu dhaco layska ilaaliyo yani diinkii lagu dheganaado nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilay alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilay cibaadada wakhtiga fitanka iyo dagaalada gudaheeda lala yimaadaa waxay la mid tahay hijro xaggayga loo soo hijroodaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka harjiga waxaa loo jeedaa yani dagaallada iyo fitanka iyo ashyaadaasaa loo jeeda in qofkii aanu milicsane marka cibaadadiisa iska wato iska cibaadaysto yani ilaha iska caabudo wakhtiga caynkaasana dadka cibaadadu waa ku yaraataa qulubta dadka isbedesha yani fitankan baa mashquulinaya qalbiyadii baa adkaanaya yani waxaweye fitnada jirtaa dadkii wasaladaynaysa saas aawadeed yani cidda cibaado xaaladdaa u go'daa waxa weeye waa cid markaa yani khayr badan wey waa cid khayr badan wey waxaa kaloo xadiisku kutusinayaa qofka muuminka ah inay waajib ku tahay in waxa uu jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan inuu dadka inuu kula dhaqmaano isaga waajib ku tahay akhlaaqda wanaagsanna ka mid walya'ti ila annaasi aladii yuxibu an yu'ta ilayh dadka ha u sameeyo ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay dadku isaga inay kula dhaqmaan qofku wuxuu jecel yahay in la ixtiraamo in la qadariyo inaan lagu geshin inaan lagu tacadin inaan lagu xadgudbin in hadduu qaldamo oo cudurdaarto cudurdaarka laga aqbalo hadduu cafis dalbo la cafiyo yani waxa weeye waxa uu jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan isaguna dadka ha kula dhaqmo ya laakiin hadduu yidhahdo aniga sida wanaagsan ha laygula dhaqmo anna dadka saan doonaan kula dhaqmaya yani akhlaaq wanaagsan maaha akhlaaq wanaagsan ma aha waxau jecel yahay qof waliba isaga in lagula dhaqmo waa inuu dadkana isagu kula dhaqmaa yani saas yadaa wey saas yadaa wey waxaanay soo gelaysaa laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi midkiin rumayn maayo ilaa uu markaa la jeclaado walaalkiisa muslimka ah waxa uu naftiisa la jecel yaha khayrka ah waxa uu naftiisa la jecel yaha khayrka ah ilaa uu walaalkiina la jeclaado iimaankii kaamilkaha ah ma rumaynaayo yacni markaa tanna noocaas oo kale weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk